بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب معرفة علامات الإعراب baabka aynu halkan ku arki doonno biidni illaahi tacaalaa waa baabka loo yaqaano macrifatu calaamaati alicraab waxaynu ka warramaynaa icraabka qaybihiisa oo afara oo rafco iyo nasbo iyo jer iyo jasma afartaa iyo calaamooyinka ay qaadanayaanoo siyaabo kala duwan loo sheego rafcuhu afar calaamo ayuu leeyahay nasbuhuna shan calaamo ayuu leeyahay khafduhuna saddex calaamo ayuu leeyahay jasmahana saddexna waa la odhan karaa labana waa la odhan karaa si kalena waa loo dhigi karaa adu calaamooyinka oo shan iyo toban calaamo isku ah shan iyo toban calaamo iyo icraabka oo afar qaybood u qaybsamayey iyo mawaadicda oo tirada guud koob iyo toban ay ahayd koob iyo toban mawdic oo koob iyo tobankaasi marka la tafsiil loo sheego saddex iyo soddon noqonaya mawaadicdu waa saddex iyo soddon calaamaadka aad u geysanaysaana waa shan iyo toban siddeed iyo afartan icraabka haddaad u sii geysatana wuxuu kuu noqonayaa afar labiyo konton qodob ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonnaa ama baabkan aan kaga warbixin doonnaa waxaa laga yaabaa haddii jasmaha calaamooyinkiisa aan wax ka tagno oo xadfu xarfulcillo iyo xadfu nuun xadaf aynu isla nidhaa ama xataa sukuunkaaba xadafahe waxoo dhanba xadaf haddaynu isla needha tiradu way kaa yaraanaysaa baabu macrifati calaamaati alicraab waa baabkii lagu garanayey calaamadaha icraabka haddaba ereyga calaamada'a ah, kuufigaa isticmaalee besrigu ma isticmaalo besrigu wuxuu isticmaalayaa baabulicraab qura icraab unbaa ka dhigi doonaaye calaamaatul icraab odhan maayo isagu baabulcraab oo waayo damadu kuufiga agtiisa waa calaamatu rafco basriga agtiisana waa nafsu rafca weeyi rafcaha qayb ka mida ayay noqoni baabu macrifati calaamaati alcraab baab waynu garanaynaa oo facala ayuu ka yimid oo bawabun buu ahaa alifkaasi wow buu ahaa waxana daliilu ah marka la jamcinayo wowgu soo baxaa oo marka baab la jamcinayo abwaab baa la odhan abwaab kolka baab alifkaasi wow buu ka yimid baabka waxaa loo yaqaanaa guryaha iyo meelaha dhismaha ah halka laga soo galo sida masaajidkeennan oo kale halkiisana baab la odhanaya kutubtana halka cutubyada iyo inta isle ee isku xidhan laga galo ayaa baab loo yaqaanaa baab kolka baabku kutubta wuxuu ugu jiraa baa la yidhaahdaa qofka musaafirka halkay magaaladu ugu jirto oo kale qofka musaafirkiihi hadduu safarka uu u safrayaa safar dheer oo dhexda wax magaalihii ayna ku oolin hadduu yahay kuma dhiiranaya safarkaa wuu ka baqayaa laakiin haddii markaad dhaqaaqdaba magaalo aad gelaysid haddana magaalo haddana magaalo waad iskaga dhiiranaysaa inaad safarto kadibna haddaad doonto magaalooyinkaa dhexdaba aad u hoyatid waxaa culimmadu ay tilmaamaan waa xikmadaha ku jira qur'aanka ilaahay inuu suurad suurad inooga dhigo suurad suurad inuu ilaahay inooga dhigo waayo ardayguma eegayo qur'aankii oo dhane suurad heblaayo oo qura ayuu eegayaa suurad heblaaye maxaa iiga dhiman buu ka odhanaya jus hebel maxaa iiga dhiman buu ka odhanaya xisbi hebel maxaa iiga dhiman buu ka odhanaya haddaba kitaabka halkaynu ka ogan odhan lahayn waan dhammaynaynaa een aakhirka eegi lahayn baabkanoo qura inaan eegnaa kula gudboon war baabkan ma taqaanaa mise ma taqaanid kolka baabkan jilci baabkan markaad jilcisana haddana baabka kale ayaynu uga gudbaynaa baabu macrifa ereyga macrifaa iyo ereyga cilmiya kollay furuuq baa udhaxeeya furuuqda u udhexeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga waa lagu sifeeyaa laakiin macrifada dee laguma ti sifeeyo ilaahay waa caarif lama yidhaa laakiin ilaahay waa caalim baa la yidhaahdaa kolkaa macrifo iyo cilmi furuuq kala duwan bay culimmadu way udhexeeyaan yidhaahdeen kolkaa waxaa ka mid a culimmada raqaba macrifada jahli baa ka horeeya ragka odhanayaa jira jahli baa oo kolka haddaad caraftu ka tidhaahdo waan ku bartay weeyaano intaanan ku baran kumaanan aqoonin kolkaa ilaahay ma odhan kartid waa carafa kadaayo waxaasuu maanta bartayoo shalay ma aqoonin de ma odhan karaysid sidaasaa carafe ilahay inta badan aan loogu tilmaamin laakiin calime ilaahay waa lagu tilmaamaa subxaanahu wa tacaala oo cilmigu ama jahli ha ka horeeyo ama jahliyuuna ka horraynine wax alle wax mushkilada oo ku jiraa ma jiro culimmada qaarkoodna dhinac kaley ku kala farqiyeenoo xagga jusiyaadka iyo kulliyaadka ayay ula kaceen culimmada qaarkoodna dhinac kaley ku kala farqiyeenoo xagga daatooyinka iyo macaanida ayay ula kaceen baabu macrifati calaamaati alcraab ereyga macrifa ah waxaa la og yahay inuu ismulmasder yahay ama masder caadiyaba inuu yahay oo miimiya masder miimiya calaamaad baynu nidhi ereyga calaamaadihi calaamaadka waxaa loo yaqaanaa astaamaha shayga lagu garanayo waa astaamo calaamaad markaan doonayno waa jamcu calaama calaamaduna waa shayga ad u daliishanaysa shayga kale alicraab waynu soo tilmaannay icraabku wuxuu yahay baabu macrifati calaamaati alicraab calaamaadka icraabka garashadooda baabkii lagaga hadlayay weeye rafcaha ayuu sheekhu soo hormariyey calaamooyinkiisa wuxuu rafcaha u soo hormariyey waxaynu nidhi ma jiro kalaam uuna marfuuc ku jirin kalaam bilaa marfuucihi ma jiro ama marfuuc caadiya ku jira ama marfuuc maxalliya ku jira ama marfuuc taqdiiriya ku jira marfuuc baa lagama maarmaana kalaam oo dhan kalaamba haddaad ku hadasho marfuuc waa lagama maarmaan rafcihii haddaba afar calaamadood buu yeeshay afarta calaamadood waa damaha isaga asala waa wowga damada ayuu ka dhashaa baa la yidhaahdaa oo aabbuhu hadduu xilkaa ka dhinto dee inankiisa ayaa ka dhaxla kolkaa damuhu wowgu sidiisaba wowga iyo damuhu way isshabbahaan oo haddaad hadda damo qorto haddana aad wow qorto waxaad arkaysaa wowga laftiisu damo weynaatay un inuu yahay dama weynaatay siduu wowgu u qormayo siday damada u qoranto bal cashirkeennan eega wanuunu iminka lirafci arbau arbacu caynka damada saaran miyayna wow yar un ahayn waa iska wow kolka damada hadii la jiido wow bay noqotay abaa la alifku wuxuu ka soo galay meesha alifku wuxuu ka soo galay wuxuu walaalla yahay baa la wowga kolka haddii wowgii la waayo ama damihii hadii la waayo wow baa meesha imanayo way isdhaleen alifkuna wuxuu leeyahay wowgan walaalla ahay oo aniga laftarka laftarkaygu dee haddii uu ninku dhinto walaalkii wuu yimaadaa nuunkiiba haddaba meesha yimid nuunka culimadu waxay tilmaamaan ilaa dhowr iyo toban dhinac oo nuunka uu xuruuful xuruufulcillaha ka shabaho ayaa jira xuruufulcillaha dhowr iyo toban dhinacuu nuunku ka shabaho kolka haddaad aragto ya iyo kollay nuunku uu iskala socdaa uun oo xurufu anaytuba marka hamsaha la sheego dee alif iskaga qormo marar badan hamsaha markaad aragteed ya-da aragto ee taada aad aragto taaduna dee wow bay ka timaadaa af carabiga sidaynu ognahay taqwa hababaad ku garanaysaa taqwa ereyga taqwa ta'dani wowba ahad ila ficilku waqaa yaqiib ah, u ah wiqaayu ah wowbaa u horrayn jiray kolkaa ta'di iyo wowgana waa la kala bedelaa maadaama xuruufu anaytuda nuunkii uuni uu ajnabi ka yahay nuunkunba ajnabi ka ah waxaynu ognahay nuunku mar kaste xurufulcillaha inuu taabic iskaga noqdo oo dhinacyo badan buu ka shabahaa baa la yidhaah lirafci rafcaha wax ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin afar ah afar calaamo ayaa horta rafcaha u sugnaaday waa haddaad kuufi tahay haddaad basri tahayna rafcaha afar u qaybsamaya dheh afar qaybood buu rafcuhu u qaybsamayaa dheh addammatu waa dammo ereygaa addammatu ah bedel baan ka dhigi karnaa bedelulbacdi min kullin ah damiirkiisii aynu ruuxulicraabka ku soo dhigannay bedelulbacdigu kama maarmo ayaynu nidhi damiirkiina waa maxduuf lirafci rafcaha ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamo addamatu dammo ayaa u sugnaatay halkaa addamatu aynu nidhi waa bedel waxaa kaloo laga dhigi karaa khabarna waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa mafcuulun bihina waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa nascul khaafid wixii la odhan jiray afar icraabood baa ereyga addamatu ah kuugu bannaan markuu tirada noocaas oo kale a daba dhaco inaad beddel ka dhigto iyo inaad khabar ka dhigto mubtada ka xadfaya alwalu addamma inaad soo qadarto iyo inaad ka dhigto mafcuulun bihi ficil uu ka xadfan yahay acni addamma iyo inaad nasculkhaafid iskaga nasbisato lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamo addammatu dammo ayaa u sugnaatay wahiya alaslu iyada ayaa asal ah dammadu iyadaa asal ah imise meelood bay damadu degaysa ilan rafcuu koob iyo toban qodob buu ka hadlayay mawaadicda rafcu waa koob iyo toban sideed ismi daahira iyo saddex ficil mudaaric koob iyo tobankaa damadu imisay lahayd damadu toddobay lahayd damadu imisay lahayd toddoba ajruumiga iyo kutubta ajruumiga laga faracay afar bay ina odhan doonaan waxna isma khilaafsanin waynagii isku ogeyn walwaawu iyo wowgii wowgu imise meelood buu degayaa laba meelood oo qura ayuu wowgu degayaa wlalifu iyo aliftii aliftu maxay degaysaa meel qura ayay degaysaa wanuunu iyo nuunkii nuunkuna muxuu degayaa meel qura ayuu degayaa koob iyo waad iga haysataa eeg rafcuhu waa mushtarag koob iyo toban meelood buu rafcuhu galaa oo dee ficilkuna waa la rafciyaa ismigana waa la rafciyaa soo sheegnay haddaba ismiga la rafcinaya waa sideedii ismi daahir ficilka la rafcinayaana waa saddexdii ficil mudaaric koob iyo tobankaa dammuhu toddobuu qaatay maadaamuu rafcuhu mushtarag ahaa afartiisa calaamo afartuba mushtarag noqon maayaane qaarna mushtarag bay calaamooyinka noqoni qaarna mukhtas bay sii noqoni damada markaan soo qaato toddoba meelood bay degtay ma mushtarag baa damadu mise waa mukhtas waa mushtarag imisaa ismiya toddobada damada shan baa ismiya imisaa ficilo labana waa ficilo wowgu laba meelood buu degaabaynu nidhi wowgu ma mushtarag baa mise waa mukhtas wowgu waa mukhtas ma bilismi ba mise waa bil waa bilismi waayo labada meeloodu degaa labaduba ismi ka socda alifku meel quruu degaaye ma mushtarag ba mise waa mukhtas waa mukhtas mukhtasu ayo wey markaa mukhtasun bilismi waayo musanaha ayuu degaa musanuuna ismi buu ahaa nuunku ma mushtarag ba mise waa mukhtas nuunku maxaad tidhaahdeen waa mukhtas mukhtasun maxay ayuu noqonaya waa bilficli lin afcaal khamsun buu gelaye waxaan ogaanaynaa culimo kitaabtu way sharxayaanuun ardaygii kitaabtii hore wuxuun ka soo dhigtay kuma adkaanaya kani lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamooyin addamatu damo ayaa u sugnaatay wahiyal aslu iyada ayaa asal ah walwaawu wowbaa u usugnaatay walalifu alif ayaa u sugnaatay wa nuunu nuun baa u sugnaatay wahiya naaibatu waxay wakiil ka tahay intan dambe cani damati damaday wakiil ka yihiin saddexdan dambaba damay wakiil ka yihiin damadu toddobaday degaysa balila eg fa ama damatu damadii fa takuunu waxay noqoni calaamatan calaamo lirafci rafco ayay u noqon fii arbacati mawaadica afar meelood damadu afar meelood ayay rafcaha calaamad u tahay afar meelood bay rafcaha calaamadu tahay innagu maxaynu nidhi markaa toddobaynu nidhi sow ma isma diidanin sheekhu hadduu afar yidhi iyo haddaynu inagu toddoba nidhi waa dariiqulbasti uun bal hadda afarta sheekha ila eg waa filismi lmufrad ka koobaad ka koobaad waa maxay baynu nidhi waa filismi lmufrad ka labaadna waa maxay ka labaad u fiirso wa fii jamci lmu'anaf wa fii jamci taksiir baan doonayaa wa jamci taksiir waa ka labaad ka saddexaadna waa maxay wa fii jamci lmu'anaf asaalim wamaa xumila calayhi ka afraadna waa maxay wa fi lficli lmudaaric haddaba afartaa sheekhu sheegay saddex ka mida ayaa min laba ah markuu ina yidhi filismi lmufrad sheekhu hal buu ka dhigaya miyayna laba iska una noqonaynin waa laba munsarif iyo hayru munsarif jamcu tagsiir halkuu sheekhu inaga yidhi oo halka ka tirsaday muxuu noqonayaa laba qaybood muxuu noqonaya munsarif iyo hayru munsarif saw afar maaha markaa labada halka sheekha labada uu xisaabanay afar bay inoo xisaaban tahay e, jamac mu'anathu saalim sheekha xabaduun bay u ahayd innagana waa inoo xabaduun ugee markaa sheekha saddex buu u noqonaya lilmufradkii baa kow ah jamcu tagsiirkiina waa laba inagana jamaca mu'anathu saalim shan buu inooga dhigaya laba mufrada laba jamcu tagsiir xabad jamac mu'anathu saalima iigu geeyo waxaad eegtaa ficilka mudaaric sheekha afar qaybtii afraad buu noqonayaa innaguna waxaan u qaybsannay laba qaybood ficil mudaaric saxiixulaakhir iyo iyo muctalulaakhir toddobadii saasay inoogu dhan tahay oo afartaa uu tiriyey uunbay saddex ka midihi min laba yihiin waynagii horay kitaabkeennii hore soo tilmaanay inaynan isdiidanayn tusaale waxaan u soo qaadannay haddii iminka halkan aan ka soo galo ood tidhaahdiin maxaa dibadda ku soo aragtay oon idin idhaahdo waxaan soo arkay todoba shay oo haddana sheekh iga dambeeyey uu soo galu yidhi anu afar shay baan soo arkay sheekhii baynu odhanaynaa war bal afartaada tiri markaas ani afartaydu waa lo iyo adhi eeg lo iyo adhi iyo geel iyo dameer afartiisi isa uma tirinin anigunbaadi tidhahdeen adu haddaba toddobadaadii tiri waxaan ku odhanayaa halkii uu adhi ka yidhi umaan odhanaya riyo iyo ido halkii uu lo kaa yidhina soco iyo dibi halkii uu geel ka yidhina hala iyo awr dameer xabadda aanu ka midaysannahay waa xabadee dameerka kolkaas halkeennan toddobadeennan iyo afarteennan xabadda aan ka midaysannahay waa xabadee iyaguna waa jamac mu'anathu saalim oo qura ayaan ka midaysannahay jamac mu'anathu saalim saddexda kale min labaynu ka dhiganay maxay inagu kalifay maan soo ururinno ila khayru lkalaami maa qalla wadalla buu ahaaye waxaan u soo ururin weynay oon tafsiilkan u gelinay marka baabka maalaayansarifka la tago ayay lagama maarmaan noqonaysaa lagama maarmaan tafsiilkan in la sameeyo kolka ardaygu waa in horay usii ogaado ilan maalaayansarifkiiba wixii kala icraabu noqonaya ayuu kala baydhayaae xagga ismiga mufradkaa ah iyo jamcu tagsiirka labadaa aynu qaybinay ismiga mufradka iyo jamcu taksiirkaba tagsiirkaba maalaayansarifkaay qaybsamayaan kolka ardaygu waa in horay loogu sii tababaraa uu horay usii ogaadaa ficilka mudaaricna jasmaha markuu marayuu qaybsamayaayo muctalkana xadfu xarfulcilaa la odhan doonaa saxiixana sukuun baa la odhan doonaa ardayga waa in kolkaa lasii eega saddexdii aan qaybinayba waxay nagu kalifay labadaa baabee soo socda fa ama dammatu dammadii fa takuunu waxay ahaan calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafcaha ayay u ahaan fii arbacati mawaadica afar meelood dhexdooday ugu ahaan ismiga mufradka ah dhexdiisa ayay ugu ahaan waa ismi waana mufrad ismiga waa la garanayaa mufradnimaduna dalaaladiisa macnihiisa amida weeyaan munsarifan kaana ha ahaado munsarif munsarifku waa ka tanwiinta qaata xilliyada qaarna fatxaha lagu jiro munsarifan kaana munsarif ha ahaado ow hayra munsarifin ama munsarif khayrkii ha ahaado naxwu qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi qaala allaahu tacaala markaan idhaahdo hadda qaaladu laba macnay ahaan jirtaye qaala wuu seexday ha odhanin haddaad qaala allaahu tacaala ilaahay baa seexday tidhaahdo waa khatar laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm baynu haynaa kolka qaala wuu seexdayna way noqotaa wuu yidhina way noqotaa wuu caqiideeyeyna way noqotaa oo macaani ay ku soo aroortay ka mid tahay haddaba qaaladan seexad iminka waa ka mamnuuc inaad u aragto qaala waa odhaa qaala allaahu ilaahay baa yidhi tacaala sarreeye away mufradka munsarifka ah ee qaala allahu tacaala ku jira waa allah waa mufrad munsarifa waana faacil marfuuca calaamatu rafcuhuna waa damada dama daahira ayuu noqonaya qaala allahu tacaala nin wadaadaa maalin aada iga qosliyo wuxuu idhi maalin anigoo suuqa jigjiga maraya ayaan nin wadaada su-aal weydiiye waxaan ku idhi qaala allahu tacaala alle wuxuu qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi soo icraab markuu yidhi qaala allaahu islaantii waxay maqashay ilaahay wuxuu yidhi caanay iibinaysay oo way daba dhaqaaqday waxay tidhi bal horta aad ogaatid wuxuu ilaahay yidhi labada nin icraab bay ku mashquuleen oo iyagu maba wax kale ma rabaane aayaddan in la icraabay rabaan qaalallahu ah in qaalallahu la icraabo ayay doonayaan islaantii way daba socotay daba socotay daba socotay nimanka waa kuwanoo dee icraab bay ka warramayaan markii ay islaantii wakhtigii uu ka dhacay ee ka baydhays tidhi bay tidhi hooyo aan su'aalidii weydiiye ilaahay wuxuu yidhi ii sheega ila qaalallahu baad tidhahdeen ilaahay wuxuu yidhi baad tidhaahdeen waxaa ilaahay yidhi hooye ii sheega nimankii dib bay isku eegeen markaasay yidhaahdeen hooye intaa baanu icraabaynaye un annagu isberayne wax kale nagama ahayn qaala allahu tacaala mufradka munsarifka ee damadu ay degtay waa allah haddii mufradku khayru munsarif yahayna waa aayaddan qur'aanka ah waid markii ka warran nebi maxamedow qaala ibraahiimu nebi ibraahiim uu yidhi mufradka khayru munsarifkaee halkaa ku jiraa waa kee waid qaala ibraahiimu waa ereyga ibraahiim waa mufrad hayru munsarifa xarakadiina way ka daahirtay oo dama daahira ayaa waana hayru munsarif wa id qaala muusaa nebi muuse markuu yidhi bal iyadana ka warran ereyga muusa waa mufrad hayru munsarifa xarakadiibaa haddana ku qadaran kitaabkeenna ruuxulicraabka afar tusaalaan ku marnay waayo munsarifka oo laba jeera miday ka daahirtay iyo miday ku qadaran tahay iyo hayru munsarifka oo laba jeera miday ka daahirtay iyo mid ay ku qadaran tahay afartii tusaale maxaa inaga maqan hadaba waxaa inaga maqan munsarifka markii ay ku qadarnaanaysay munsarifka markay ku qadarnaanaysay unbaa inaga maqan wa jamci tagsiiri jamcu tagsiirka ayay damadu degaysaa halkaa labaynu ku marnay labadii mufrad hadde mufradkaa aan hadda laba ka dhigayno culimadu waxay gaadhsiiyaan luqada ilaa saddex boqol oo qayb baa la gaadhsiiyaa mufradka saddex boqol oo qayb ayaa la gaadhsiiyaa laakiin qaybaha qaarna axkaam baa inagaga tacalluqaysa sida icraabka aan sheegayno qaybaha qaar ka midana axkaam degdegi hadda inagagama xidhna kolkaa mufradka labada hadda inooga dhiga munsarif iyo hayru munsarif isla haddaad lab iyo dhadig uqiimaysa ka waran lab iyo dhadig haddaad haddana uqiimaysa ka waran munsarif iyo hayru munsarif afar saw kuu noqon maayo haddana haddaad daahirulicraab iyo taqdiirulicraab uqaybisa ka waran afartii hadda aad haysay afartii hadda aad haysay daahiriyulcraab iyo taqdiiriyulcraab haddaad uqiimaysa ka waran muxuu noqonaya sideed be afartii umbaa laba lagu sii dhufanaya sidaasaa loo sii kordhinayaa oo mufradka qaybihiisa inta baysiga u asalka inta u waa intan intaa umbaa lagu odhanaya si noogu sii qaybi haddana wa jamcu tagsiiri jamcu tagsiirka dhexdiisa ayay ahaanaysaa damadii jamcu tagsiirka jamaca loo yaqaan marka la rafcinayo waa la damini oo dama ha degta baynu odhan ereyga jamicihi waa saddex iyo wixii ka badan baa jamac loo yaqaanaa saddex iyo wixii ka badan laba odhan mayno waxaa laga yaabaa ingiriisiga iyo soomaaliga iyo jamaca waxaa loo yaqaanaa wixii laba ka badan laba wixii laba ay ku jiraan laba iyo wixii ka badan baa jamaca iminka soomaaliga haddaad eegto waa nin iyo rag nin iyo rag eeg qofka qura nin baad odhan wixii nin ka duwanna maxaad odhan rag baad odhan waa iska jamacuun wixii ninka ka badani jamac buu noqonaya laakiin carabiga waxaynu ognahay eeg waxa kelii waa mufrad waxa labada ihina jamac maahe waa musanne wixii labada ka badani maxay noqonayaan markaa laba markii wax ka badan saddex iyo wixii kasii badani jamac haddaba ereyga jamacihi waa wixii laba ka badan weeyi ayaa jamac la odhanaya maa dalla calaa akara min inain ayaa jamac la odhan jamci tagsiir baynu nidhi waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa jamcu tagsiirku lix qaybood uu u qaybsamayey ayaynu soo barannay lix qaybood oo jamcu tagsiirku uu lahaan jiray waxaa kolkaa aynu qiimaynaynay jamacnimada maahee taksiirnimada ayaynu qiimaynaynay ereyga taksiir ah waxaa horta isku macno ah tagsiir iyo takyiir iyo tabdiil intuba waa macaani isku dhodhow jamcu taksiir jamac jajabay maaha macnuhu dee ma jabin hadduu aad tidha wuu jajabay laftuu ka jabay baa lagu odhan dhakhtarkee kabay baa lagu odhan maxaa jebiyey baa kolkaa jamcu tagsiirkani waa jamac wax laga bedelay mufradkiisii baa wax laga bedelay kolkaa wax bedelkaasi waxaa laga yaabaa inuu xarako la bedelo yahay tabdiilu shakli faqad xarakun baa la bedelay waxaa laga yaabaa inuu yahay ziyaada faqad ziyaadadu mustanayaad bay yeelataa laakiin waxaa laga yaabaa naqsi inuu yahay naqsi faqad waxaa laga yaabaa inuu yahay tabdiilu shakli maca ziyaada waxaa laga yaabaa inuu yahay tabdiilu shakli maca naqsi waxaa laga yaabaa inuu tabdiilu shakli maca ziyaada wa naqsi inuu noqdo ayaa dhici karaa waxaa jiro haddaba xagga jamacnimada waa tagsiirnimada xaggaasi tagsiirnimada hadii mufradkii xaraka la bedelo xarakadaasina xarafka u dambeeye xarakadiisa ayna ahayn xarafka u dambeeye xarakadiisu tagsiirkama dhigto hadii mufradkii xaraka la bedelo xarafka u dambeeyana xarakadiisa ayna ahayn tagsiir buu noqon mufradkii xaraka la bedelay xarafka u dambeeye xarakadiisiina ma a mana ah xarakadaas sababta loo bedelay litashiirin litashiirna looma bedelin haddaad xarakada litashiir u bedesho oo rajul ru'a rujayl a tidhaahdo ra'daa ad damisay hadda tashiirba tagsiir bay ka dhigaysaa odhan maysid xarakaad bedeshay xarafka u dambeeya tiisii maaha xarafka u dambeeya waa icraab baa ku shuqulleh taskhiirna umaadan bedelin tabdiilu shakli baa la odhanoo waa tagsiirnimada laguu sheegayaa xarakada aad bedeshay weeye sida asad oo kale usdun loogu jamciyo usdun haddii ziyaad aad la timaado ziyaad aad la timid ziyaadadan aad la timidna tasqiir umaadan siyaadinin tasniyana umaadan siyaadinin labada jamcu saxiixna umaadan siyaadinin nisbana umaadan siyaadinin haddamayla socotaa haddii siyaado aad la timaado siyaadada aad la timidna siyaadooyinkii la yaqaanay ay ka duwan tahay siyaadadaasaa tagsiir lagu tilmaami doonaa oo tagsiirka aad maqlaysid waa siyaadada haddii naqsi lala yimaado oo jamcii wax laga jaro naqsigaasuu noqonayaa markaa tagsiirnimada lagu sheegayaa waa naqsigaa oo naqsigaa lagu sameeyey wey waxaa dhici kara hadaba in xarako la bedelay iyo siyaada ay kulmaan boqolkiiba sagaashan halkaa uu ka ima yimaadaa jamcu tagsiirku xarako bedel iyo ziyaado maxaa tusaale u ahaa bal wejigaaga jamci wejhun haddaan wujuuh idhaa tabdiilu shakli wuu ku jiraa xarako la bedelay xaraf la siyaadiyna wuu jiraa bal isha jamci caynun ama acyun ku jamci ama cuyuun ku jamci waa tabdiilu shakli maca ziyaada bal gacyadun jamci aydin waa tabdiilu shakli maca ziyaada bal qalbun jamci quluub waa tabdiilu shakli maca ziyaada bal rajul jamci rijaal waa tabdiilu shakli maca ziyaada bal rijlun jamci arjul waa tabdiilu shakli maca ziyaada wahaakada waxaan isna yarayn culimo marka la odhanayo tabdiilu shakli maca ziyaada wa naqsi ma yara tabdiilu shakli eeg xarakaa la bedelay oo mufradkii xarakaa laga bedelay wa naqsin mufradkii waxbaa laga jaray wa ziyaada mufradkii waxbaa lagu daray ma yara kaasina waxa weeye maalan shaacirun oo gabayaa ah shaacirun maxaan odhanaynaa shaacirun shucaraau baan odhan haddaan shucaraau idhaa tabdiilu shakli wuu jiraayo shiinkii me iminka shaacir shiinkii kor dhignaa shucaraau markaan idhaa waan gotay waa tabdiilu shakli haddana waxaa jira naqsioo shaacirun shiinka alif baa ku taagnaa shucaraa'una shiinka waxba kuma taagna naqsi baa meeshaa ka dhacay haddana ziyaadaa timidoo shaacirun ra'da waxba kama dambaynin shucaraa'una ra'da alif iyo hamsaa ka dambeeya kolka waxaad arkaysaa tabdiilu shakli maca naqsin wa ziyaada inay meesha yaaliin hulaam baad khilmaan odhan hulaam khilmaan kariim baad kuramaau odhan raxiim baad ruxamaau odhan ruxamaau caliim baad culamaau odhan culamaau waa tabdiilu shakli maca naqsi wa ziyaada ayaynu odhanaynaa waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa jamaca saddex erey mararka qaar bay culima intaanan halkaa ka bixin jamacan ankuidhid tabdiilu shakli baa lagu sameeyaa xarakadan la bedelaya ay iska taqdiiri tahay xaraka taqdiiriya ayaa lagula yimaadaa waayo haadaa fulkun maakhirun bay carabtu yidhaahdeen haadaa fulkun maakhirun ereygaa fulkun ihi muxuu noqonayaa ma mufrad baa mise waa jamac hadda sifadiisa eega maakhirun waa mufrad weeye haadaa fulkun maakhirun haddana waxay yidhaahdeen haadihi fulkun mawaakhiru mawaakhiru mawaakhiru waan jamciyey haadaadiina haadihii baan u bedelay ilanjamaca dhadig baa loo yaqaanaaye ina qawmii tajamacuu wa biqatlii taxadauu laa ubaalii bijamcihim kullu jamcin muanaun jamacoo dhani waa maxay buu yidhi kullu jamcin muanaun qaalat ilacraabu buu ilaahay leeyay kolkaa jamaca ma ismu waxyaabo badan baa layska sida dhadiga loola dhaqmayaa oo dhadigad ka dhigi haadihi mawaakhiru haddii jamacu uuna caqli lahaynna in haaulaa'i la yidhaah waxa ka wanaagsan in haadihi loo isticmaalo jamaca aan caqliga lahayn sow jamaca haaulaai lama odhan jirin haaulaai rijaalun haaulaai nisaaun hadduuna caqli lahayn haadihi baad odhan masaajid markaad ka hadlaysa haadihi masaajidu baad odhan haadihi fulkun baad odhan haddaba ereygaa fulkunihi xarake lama bedelin laakiin taqdiirta ayaa laga bedelay waayo waa jamac haadihi fulkun mawaakhiru marka aad leedahay fulkuntaasi waa jamac waxaan ku ogaanay haadihida il hadday mufrid tahay labbay noqon lahayd oo haadaabaa la odhan lahaa mawaakhiruda ka dambaysana waan ku ogaanay ee jamaca ah walow xarakadu taqdiiriba ha ahaato halkaa culima waxaa la yidhaha saddex mas'alo oo insha allahu tacaala aan jecellahay qadriga inaan waafi iyadoo a aragno qadriga inaan ku aragno ayaa halkan wanaagsan in ardaygu uu yaro kala fahmo waxaa la yidhaahdaa lafdigu hadduu ku tuso saddex wax ka badan lafdigu hadduu ku tuso saddex wax ka badan ma jamac jamacbaa muxuu noqonayaa hadduu saddex wax ka badan lafdigu ku tuso waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa mar jamac buu noqon oo waa jamac baa la odhan marna ismuljamac buu noqon oo magacani waa ismuljamac baa la odhan marna ismuuljinsi jamciya buu noqon saddexdaa qodob ayaa horta loo qaybiya wixii saddex ka badan waxa tusaya wixii saddex wax saddex ka badan hadduu shaygu ku tuso mar jamac baa la odhan oo hadda haddaan rijaalun idhaahdo rijaalun ma ninbaa ma laba raga ma jamac ragabaa ereyga rijaalun markaan leeyahay sow jamac raga maaha haddii calaa sabiili lcadaf uu kuu tusinayo wixii ood mooddo inuu isku cadfan yahay oo kale waxa weeye jamac baa loola taca waa jamac baa la odhan rijaalun hadda waa jamac haddaan qawmun idhaa ereyga qawmun ah ma jamac baa ereyga qawmunihi mise waa ismul ismuljamac baynu odhanaynaa ereyga qawmun ka warrama maxaynu qawmun odhanaynaa ama rahdun aynu odhanaynaa ama nisa maxaynu odhanaynaa waa jamac odhan mayno oo mee mufradkii lagu odhan haddaad tidhaha waa jamac awey ah mufradkiisii baa lagu odhan hadda waa wax saddex ka badan ereyga qawmun saddex wax ka badan buu ku tusaya oo qawmun inta badan raggaa loo isticmaala dumarka looma isticmaalo qowm inta badan weeyaan marar baa jira rag iyo dumarba loo isticmaalo dee laakiin markaa lafteeda waxaa la ogyahay dumarku inay ragga iska soo hoosgeli karaan laakiin qoomku sidiisa waa ragga ayaa loo isticmaalaa rag baa looga jeedaa aayadda qur'aanka u arka rabbi ku leh waxaan doonayaa aayaddii qur'aankeed laa yaskar qawmun min qawmin laa yaskar qawmun min qawmin qoom ku jees jeesin qoom qoomkaas hadday dumarku ku jiraan lagama dembaysiiyeen walaa nisaaun min nisaain walaa nisaaun min nisain waxaa la ogaaday qoomkii inuu rag ahaa saasaa walaa nisaaun min nisaain gabayaagii carbeed waa ka sida tooskaa ugu dhawaaqayay ee waxaan is weydiiyaa aqawmun aalu xisnin am nisaau ereyga am-ihi waa mucaadalo sidaynu cadafka ku maraynay mucaadalo laba shay oo iska soo horjeeda ayay ayay laba erey oo iska soo horjeeda oo did isku ah ayaa inta badan ay dhex dhacdaa kolka waxaynu ognahay markuu leeya qawmun aalu xisnin am nisaau waxaan isweydiiyaa buu war nimanka ree aalu xisnin ma ragba qoomkani waa rag am nisaau mise dumar anuu su-aasha un baan horta nimankaasi ma ragba mise dumar waa kii kale isna la hadlayee lahaa falaa yamnacka min arabin lixaahum sawaaun dulcamaa'imi waalkhidaabu haddaad reerkaa dan ka yeelato kuwooga gedhka waaweyn ha ka baqin buu yidhi waayo ka cimaamada site iyo taxinuhu uu marsan yahay waa isku miduun buu yidhi kolka kaas alle sii hadlaya isna dee qadiyadiisii unbuu ka hadlayaa isna waxaynu uga soconnaa ereyga qoom ihi muxuu noqonayaa ereyga qoom ihi waa ismuljinsi wuxuu noqonayaa ismuljamac buu noqonaya ismuljamac buu noqonaya qowmun waa ismuljamac rijaalunna waa jamac haddaynu eegno maalan baqarun oo kale baqarun oo kale haddaynu eegno ismuljinsi jamciya baynu odhanaynaa halkaa mas'alada kutubta qaarna jamc bay kuugu idlaaqi doonaan waad la socon doontaa laakiin insha allah qadriga ama alfiyada labadaasan haddii ilaahay ina gaadhsiiyo aynu taxqiiqooga ku arki doonaa saddexdan qodob eh, waa jamca iyo ismuljamca iyo ismuljinsi jamciyan nooca loo yaqaan wa jamci taksiirin jamcu tagsiirka dhexdiisana damadii ayaa degaysaa munsarifan kaana ha ahaada ka munsarifka ah ee tanwiinta qaata ow hayra munsarifin ama hayru munsarif ha ahaado qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusaa nebi muuse asxaabtiisii qaala asxaabu muusaa hadda jamcu tagsiirku waa kee waa asxaabu waana marfuuc oo waa faacil damadaasaa lagu rafciyey qaala waa ficil maadiyo mabniyun cala alfadxiya asxaabuna waa faacil marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira wa huwa mudaaf muusena waa mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi waa fatxa muqadara manaca min uhurihaa manaca min duhuurihaa atacadur labada masale waa la ysku qabtay labada masalo muusa waa la ysku qabto maadaamu maa laa yansarif yahay waxa weeye fatxa muqadara baa la odhanaya ile wixii lagu jeri jiray fatxay ahayde fatxadii uunba hadda qadaran qolana waxay yidhaahdeen laa iqala maa taaur laa iqala maca tacadur kolkaa kasra muqadara aynu nidhaahna bay yidhahdeen qaala asxaabu muusa ereyga asxaabu yabaan doonaynaa waa faacil jamcu tagsiir munsarifa ah damadiina wataa way ka daahirtay wa masaakinu iyo guryo guryaha oo tardownaha aad raalli ka tihiin ereyga masaakiinu markuu bilaaya yahay waa guryaha la galo haddii masaakiin la yidhahyo kaafka iyo nuunka dhexdooda ya lagu waa dadka baahan ee masaakiinta ah wa masaakiinu tardownaha haddaba ereygaa masaakiinu waa jamcu tagsiir hayru munsarifa masaakinu jamcu tagsiir hayru munsarifa bay noqonaysaa waxayna ku cadfan tahay aabbaa'ukum tii aayadda ka sii horraysay ayay ku cadfan tahay masaakiin udamadaasaa lagu rafciyey wa fii jamci lmu'ana asaalim jamc mu'anasu saalim dhexdiisa ayay damadu degaysaa oo kii saddexaada siduu sheekhu u tirinayey ama kii shanaad inoo ah inagu sidaynu u tirsanaynay wa fii jamci muana asaalim jamc mu'anasu saalim dhexdiisa ayay degi haddaba jamaca waxaa loo yaqaanaa wixii saddex iyo wixii ka badan ku tusa waa sax ereygaa mu'anaf waa lagu qabsaday ereyga asaalim ana waa lagu qabsaday labada qodobba jamac mu'anathu saalim jamacnimada waa caadi laakiin mu'anasnimada iyo saalimnimada waa lagu qabsaday maxamed ibnu maalik wuxuu qaatay halkan jamac mu'anathu saalim ay nuxaadu ka leeyihiin maa jumica bialifin wataain masiidatayni maa jumica bialifin wataain masiidatayni waa ereyga jamac laga dhigay alif iyo ta xagga dambe lagaga ziyaadiyey sababtood alif iyo townba xagga dambe lagaga daraya ama ha ahaado mudaker oo laba iska ahaado sida istablun oo xero fardooda istablatun loo yidhaahdo oo dee mu'anasba ma hadda istablun iyadoon ahayn ahaynba hadana jamcaa lagu keenay ama saalimba yuuna noqonine hayru saalim ha ahaado sida ukhtun oo walaasha ah akhawaatun loo leeyahay ilan akhawaatun tabdiilu shakli baa dhacaye uktun wuu godnaa hamsani uktun hamsani wuu godnaa isagoo hamsihii ukhtun ah hadii jamac mu'anas saalim laga dhigayo in ukhtaatun la yidhaahbay ahayd ma og ama ukhwaatun oo kale in wax la yidhaahbay ahayd aduu idiinan la bedelin bay ahayd markaasaa akhawaatun la yidhi ama bintun oo inanta ah bintun marka jamacan laga dhigayo maxaa lagu keeni bintun banaatun baa lagu keeni oo ba'dii kasrisnayda u horreeyey fatxaa loo bedelaya waxaa la ogaaday jamcu tagsiir inayna ahayne ama eh, jamc mu'anatu saalim inayna ahaynoo saalimnimadiibaa halkaasi kolkaa inaga jabay xaraka bedelkiibi dee kama badbaadin kolka waxaa la yidhaha maa jumica bialifin wa ta'in masiidatayn walow saalimba yuuna ahaanine alif iyo ta'ka xagga dambe lagaga daro qolana waxay yidhaahdeen ma xumila calayhi aynu iska nidhaahno inta caadiga ana jamc muanasu saalim aynu u bixinno intaan caadiga ahaynna wamaa xumila calayhi aynu nidhaahno wa fii jamci lmu'ana asaalim jamc mu'anasu saalim dhexdiisana damo ayaa degaysa iyo wamaaka xumila lagu xambaaray calayhi dushiisa lagu xambaaray waxyaabaha mulxaqa u ah ama maxmuulka u ah waa kuwa hadda aan tilmaamaynay naxwu idaa jaa'akum marka ay idin soo gaadhaan almu'minaatu hablaha mu'minaadka ihi markay idin yimaadiin waa laga habboon yahay inaynu nidhaahno markay idin soo gaadhaan baynu odhanaynaa ilain jaaa marna bimacnaa wasala bay ku timaad marna bimacnaa ataa bay ku timaadaa sababtuna waxa weeye laazim iyo mucadday kala noqonayaan ama transitive iyo intransitive bay kala noqonayaan idaa jaa'akum markay idin soo gaadhaan almu'minaatu hablaha mu'minaadka ihi waa kee ama maa jumica bialifin wa taa'in masiidataynka marfuuca ihi waa almu'minaatu almu'minaatu hadda waa faacil iska marfuuca calaamatu rafcuhuna waa dammadaaso way ka muuqataa wa ulaatul axmaali kuwa uurka u saaxiibka ah ajaluhunna an yadacna xamlahunna ereyga ulaatu maaha jamicii aynu naqaanay ee jamaca mu'anasu saalim la odhan jiray laakiin mulxaqii weeyaanoo waxaa lagu godayaa lagu rafcinayaa ulaatu damadaasaa lagu rafcinayaa wa fi lficli lmudaaric ficilka mudaaric dhexdiisana damadiibaa ayaa degaysa ficilka mudaaric dhexdiisana ha la damiyo ayaynu odhan alladii kaasoo lam yatasil uuna la xidhiidhsanin biaakhirihi aakhirkiisa dambe shay-un shayna uuna la xidhiidhsanin waa ficilka mudaaric ee xagga dambe wax kala xidhiidhsadayba uuna jirin maxaa loola diidayaa lam yatasil biaakhirihi shayun waxa la diidayaa wax icraabkiisa naqliya oo xarakada ka naqliyo xuruufu naqliya muxuu ahaan jiray tale waxa icraabka naqliya ee dee nuun in lagu rafciyey waajibin jiray waa waawuljamaacada iyo alifulinaynka iyo yaau muanasat lmukhaadaba saddexdaas icraabkay naqliyaan xarakanimaday ka naqliyaan oo xurufnimay u naqliyaan iyo wax binihiisa waajibiya binahana maxaa waajibin jiray ficilka mudaaric labada nuunood ayaa binaha waajibiya nuunu tawkiid labadeeda qaybood iyo nuunu niswo nuunu tawkiidku markay mubaashiro tahay wa fi lficli ficilkii dhexdiisana way ku sugnaatay almudaarici ee mudaarica ahaa alladii kaasoo lam yatasil uuna la xidhiidhsanin biaakhirihi aakhirkiisa shay-un shayna naxu narfacu kor baanu u qaadaynaa darajaati man nashaa ka anu doonno derajooyinkiisaanu kor u qaadaynaa waxaa la doonayaa ereyga narfacu waa ficil mudaaric oo marfuuca dama daahira lagu rafciyey nashaau oo isla aayaddaa ku jirtaa waa ficil mudaaric oo marfuuca dama daahirana lagu rafciyey wallaahu ilaahay yadcuu wuu baaqayaa ilaa daari salaami daarta badbaadada ayuu ilaahay ku baaqayaa laakiin ciddii loo baaqayay lama sheegin laynama odhan wallaahu yadcuukum laynama odhan ilaahay baa idiin baaqaya ilan haddii dacwadda mafcuul loo sameeyo mafcuulkaasoo qura ayay dacwaddu ku dhacaysaa kolkaa ogaan baa mafcuulka loo jaray litakuuna dacwatu caammatan dacwaddu inay caam noqoto ilaahay gaal iyo islaamba wixii dhegalaba wuu u baaqayaa wixii xaqa si uun uu ku fahmi karaya ayaa loo baaqaya wallaahu ilaahay yadcuu wuu baaqaya waa kula axad ilaa daari salaam daarta badbaadada ayuuna ugu baaqaya laakiin hidaayadu waa khaas wayahdi un haddii lagu dayn lahaa wayahdi haddii wayahdi lagu dayn lahaa ilaahay qof kasta uu hanuuniyaabay noqon lahayd sida yadcuuda ilaahay qof kasta wuu baaqaya ay u tahay ayay wayahdiiduna qof kasta ilaahay uu hanuuniyaabay noqon lahayd laakiin yahdiidii waa la qayday mafcuul baa lagu qayday maxaa la yidhi wayahdi man yashaa mashii'a lagu qayday kuu doono ayuu ilaahay hanuuninaya dacwaduna waa caan waa caam oo ummaddo dhan bay u taallaa hidaayaduna waa taxta mashii'at illaah oo ki uu ilaahay doono ayuu hanuuninaya waxaan haddaba u jeednaa wallaahu yadcuu ilaa daari salaam ficilka yadcuu waa ficil mudaaric oo marfuuca calaamatu rafcuhuna waa dama muqadara calaa aakhirihi manaca min duhuuriha asiqal ilan wow buu ku bukaaye haduu ya ku bukana damadu sidaasoo kaleunbaa loo qadari lahaa haddii uu alif ku bukana damada waa la qadari lahaa laakiin saddexda damo waxay ku kala duwan marka la qadarayo wowga iyo yada da lihiqal baa loo qadaraa culays baa loo qadaraa in lagu dhawaaqaa culus waa lagu dhawaaqi karaa laakiin culays baa ku jira alifkana litacadur baa loo qadaraa toddobadii ama afartii toddobadii ama afartii halkaa ayaynu kaga soo baxnay meelood ee dammadu ay degaysay wa amal waawu wowdii fa takuunu calaamatan calaamay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fii mawdicayni laba meelood bayna ugu noqon wowdu marka ay calaamatu rafco tahay wow kaste ma aha calaamatu rafco laba meelood oo qura markuu wowgu ku jiro unbuu calaamatu rafco wowgu noqonayaa fii jamci lmudakar asaalim jamac mudakaru saalim dhexdiisa ayay ugu noqon iyo wamaa xumila calayhi kii lagu xambaaray haddaba jamcu waa wixii saddex iyo wax ka badan kutusayey mudakarna waa wixii lab a asaalimna waa wixii badbaaday ee tagsiirka noocyadiisii ka badbaaday iyo wamaa xumila calayhi ka mulxaqa u ah wa yowmaidin maalintaas ayay yafraxu farxayaan almu'minuuna kuwa mu'miniintiihi maalinta ayay mu'miniintu farxi doonaan halka aayaddaa qur'aanka ah jamac mudakaru saalim oo marfuuca ah, oo welibana wow lagu rafciyey ayaa ku jira wa yowmaidin maalintaas ayay yafraxu farxayaan almu'minuun kuwa iimaanka lihi almu'minuun waa jamac mudakaru saalim waana marfuuc calaamatu rafcuhuna wowgaa weeyaan niyaabatan can idamma in yakun haddii uu jiro ama in yakun haddii uu ahaado minkum xaggiinna cishruuna labaatan saabiruuna sabraya oo adkaysanaya yaglibuu mi'atayni rabbi wuxuu inoo sheegayaa subxaanahu wa tacaala marka gaalada dagaalka lagula jiro haddii labaatan qof oo muslimiin ah oo adkaysi iyo sabir ku sifoobay la helo inay jebinayaan laba boqol oo nin oo gaal ah saasuu rabbi inoo sheegayaa waa ilaahay macuunadiisa iyo gargaarkiisa nasrigiisa ayaa muslimka la socda sida aan dareemayno laakiin muslimka maaha in lagu yidhaa waad guulaysanaysaa eg adduunkan waad ku guulaysan halkaasaad qabsanaysaa in lagu yidhaa ma aha waayo waxa weeye ilaahay baa og waxa meesha ka xasilaya ilaahay baa og muslimka waa in lagu yidhaha jannaad leedahay hadafka saxda ah ee muslimka loo sheegi karaa waxa weeye jannaad leedahay in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu waa miatayn ilaahay wuu inaga takhfiifiyey oo aayadaha sidaynu ognahay markii dambe qofka muslimkii waxa waajib lagaga dhigay ilain atawali yowma zaxfi waa kabiirooyinku ku jiraaye waxa muslimka lagu waajibiyay inuu laba u dhigmo inuu laba iska celiyo sida aayaadka dambe ay sheegayaan hadaba in yakuntaa markaad macnaynayso haduu jiro ayaad ku macnayni ilan yakuntani maaha naaqis yakuntani waa taam kolka ereygan cishruuna waa faacil oo faacil marfuuc baynu odhani ereygan cishruun marka aan icraabayno faacilnimaynu ku icraabaynaa culimo maadaama faacilnimo aynu ku icraabayno inkastoon arki doonno sharaxeennan isagu ism uu ku icraabi doono ismukaana uu ku icraabi doono bimacnaa wujida ama bimacnaa xasala ayaad ku macnaynaysaa in yakun haddii uu jiro minkum idinka xaggiinna cishruuna labaatan saabiruuna ereygaa cishruuna waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim ma aha jamac mudakaru saalim waayo mufradba mala dee haddii cishruuna aan moodno inay jamac tahay mufradkeegana casharo aan ka dhigno arrin khaladaa meesha ka soo baxaya waayo jamcu waa mufradkiioo saddex lagu dhuftay aqaluljamac markaan soo qaadana aqaluljamac horta mufradka haddii laba lagu dhufto jamacba maaha waa musanne mufradka haddii laba lagu dhufto dee labay noqonayo waa musanne kolkaa cashare haddaan mufradka ka dhigno dee laba ku dhufan mayno si uu labaatan u noqotee aqaluljamac waa mufradkoo saddex lagu dhuftay cishruuna ma soddon baa markaa haddii aan mufradka cashare ka dhigno waxa ka dhalanaya cishruun oo soddon aynu ku macnayno ayaa ka dhalanaysa sidaa darteed waxaa la ogaaday cishruun iyo cashara inay kala madax bannaan ayaa la ogaaday aynay isku mid ahayn wa fi lasmaai sitati asmaada asmaau sitaha ah dhexdiisana wowgii ayaa degaya asmaau sito waa asmaaulkhamsaha ama asmaaulkhamse aynu nidhaahno ama asmaau site aynu nidhaahno naxwaha ilaa labiyo toban madhab baa ku jira labiyo toban madhab ayaa asmaau sitaha ama asmaaulkhamsaha ku jira qaabka loo icraabayo marka laga warbixinayo wahiya iyadu abuuka weeyi wa akhuuka weeyi wa xamuunkii weeyi wa fuuka weeyi wa hanuunka weeyi wa duu maalin wey lixdiiba wuu inoo tilmaamay asmaau waa abuuka aabbaha haddaba abuuka marka la rafcinayo wow inoogu rafci oo maxaad odhan qaala abuuhum baynu odhan doonnaa abu wowgaasaa lagu rafcinaya ili waa asmaaulamse akha oo walaalka ah marka la rafcinayo isna wowga aynu ku rafcinno oo akhuubaa la odhanaya akhuu shuruudda markuu dhamaystirto xamka oo dumaashiga ah marka la rafcinayo xamuuki baynu odhan xamuuki ayaynu odhan masaladan waa la laysku qabtayoo culimmada ahlu xadiidka welibana ummahaatu sitaha ragga qoray ayaa ereygaa xama ah isku haya waxa lagu macnaynayo ereyga xama ah waxa lagu macnaynaya aad ba waa masalo runtii culimada ahlu xadiidku ay isku qabteen welibana xadiidkana isku khilaafeen alxamu mowtun markuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam alxamu mowtun ayaa xadiidkaa xamka maxaa lagu macnaynaya xamow maxaa tahay alxamu mowtun xamku waa geeri baa la yidhi xamkaa maxaynu ku macnaynaa haddaba waxaynu doonaynaa culimo mas'aladaa xamuug aynu ku tilmaamayno xamka waa dumaashiga baynu nidhi horta waxaa jira reerku markuu isguursado bal aynu ergaa aad iskula saxno reerku markuu isguursado gabadha qaraabaa usoo korodhay ayna horay u lahayn waa maxay qaraabadaa gabadha usoo korodhay waa ayo ayay ka socdaan ninkeega walaalihii iyo ilmaadeeradii rag iyo dumarba waa qaraabo cusuboo gabadhii ay yeelatay qaraabadaa gabadha xam baa la yidhaahdaa haddaba qaraabadaa gabadha usoo korodhay maxaa la yidhahdaa xam baa la yidhaahdaa ninka laftiisana qaraabaa usoo korodhay ninka qaraabaa usoo korodhay qaraabada ninka usoo korodhayna waa qaraabadee waa ayo waa inantan uu guursaday walaalaheedii iyo ilmaadeeradeedii iyo dee inantan uu guursaday dadkii ay la dhalatay waa qaraabo cusub oo ninkii usoo korodhay qaraabadaa cusubna khatan baa la yidhaahdaa khatan baa la yidhahdaa qaraabadaa cusub kolka waxaa la og yahay labada qaraabo marka laysku wada daro ta ninka iyo ta gabadha marka laysku wada darana sihri baa laysku yidhaahdaa sihri ayaa laysku yidhahdaa labada qaraabo oo wada socdaa waa sihri maadaamo hadaba labadii la kala yeeshay xamka yaa iska leh qaraabadaa xamka ee soo korodhay yaa leh eeg gabadha unbaa leh sidaa darteed xamuu faatima waa la yidhahdaa laakiin xamu muxamed ha isku odhanin xamuu muxamed waayo xamuu muxamed waa walaalkay walaalkay maseedibuu madumaashibuu ii yahay ilamki waa dumaag xamuudan haddaad aragto ereygan xam ah, waxa daba dhacaya uun dumarunbaa daba dhaca ereyga ka dambeeya waa dumarun waayo xamka ereyga iskale xamkani waa qaraabadii xagga ninka ka socotay qaraabada xagga ninka ka socotaana dee gabadha ayay ku cusub yihiine ninku dee horay buu qaraabadan usii lahaa ereyga khatan ayaa iskale markaa khatan markaan doonayno khatanka ayaa iskale khatanka ninunbaa iskale sow hadaba haddaba khatanka haddii hala idaafeeye la yidhaa ninunbaa daba dhici kara khatankana ninunbaa daba dhici karo khatanu caliyin baad odhanaysaa laakiin khatanu faatima ma odhanaysid sihirigana kii alla kii doona ayaa daba dhici rag badanoo ragga luqada ihi halkaasay la mareenoo labada qaraabo sidaa ayay u kala meeleeyeen oo xamkana waxay ka dhigeen ninka ciddii la dhalatay oo gabadhuun baale saasa alxamu mawtun loo leeyahay oo waa ninka walaalkii oo kale gabadhii dee walaalkii uu qabay inuu guriga ugu galo oo keligii ay halkaa keligood ay halkaa wada joogaan ayaa laga hadlayaa xamkii kolkaa waa kaa culimmada qaar baa xamka sodoga ku macneeyey waxaa ka mid a sheekhan ibnu xajar alhaythami ee minhaajka sharxay markii uu azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir ka warramayey xamka wuxuu ku macneeyey sodoga waa la isweydiiyey oo waxaa la yidhi oo sheekhu sawkii shaafici ahaa ee culimmada shaaficiyadoo dhani ay caddeeyeen xamku inuuna gabadhan u dee inankiisu qabo xataa hadduu inankiisu furo una guursanaynin waa sidee maxaa dhacay ee waa haddana u yidhi wa alxamu mawtun sheekhu kolkaa wuu sii cileeyey isaga laftiisiyo masaa'il badan buu kaga sii jawaabay uu leeyahay waa min baabi almubaalaqa uu leeyahay xamkii halkaasaa lala maray oo kaafka lama kor dhabgi karo haddaba waxamuuka lama odhan karo iminka aniga waxamuuka buu il kaafku ii kor dhigan yahay waxamuuka ha isku odhan eeg sharaxeenna eeg sharaxa muxuu yidhi sharaxeenna waa akhuuka waxamuuka markuu lahaa sharaxu muxuu ku yidhi bikasri lkaaf laa hayr liana alxama qariibu zawji lmar'a ama alkhatan halkaa amaa ka dhiga alif ku dara halkaa halkaa alif ku dara wa amaada wa am qoran sow maaha halkaa alif baa wa ama alkhatan bay ahayd fa huwa qariibu lmar'a waxaynu doonaynaa culima waad ila socotiin baan u malaynayaa qaar baa jira sidaasi ka duwan qaatay oo yidhi warxamku kelmad mushtaraga ah ha noqoto oo xataa kaafkeega ha la kordhabi karo xamuuka ha la karo ama magac ninihii hadaba dhici karo wa fil asmaa'i asmaadii dhexdiisa ayuu wowgu ahaaday asittati ee lixda ahayd hiya asmaadaasi abuuka weeyi lafdiga abuuka ah wa akhuuka weeyi iyo lafdiga akhuuka ah wa xamuuki weeyi iyo lafdiga xamuuki ah wa fuuka weeyi iyo lafdiga fuuka ah iyo wahanuuka wa duu maalin iyo mid maalu saaxiiba naxwo qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi ismiga asmaa'ulkhamsihii wa abuuhum hadda waa marfuuc waxa lagu rafciyeyna waa wowgaa la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa axabu ilaa abiina aabbaheen laga jecel yahay mina xaggeenna la yuusufu wa akhuuhu baan doonaynaa akhuuhdaasi waa ismi asmaa'u lkhamsa oo marfuuca calaamatu rafcuhuna waa wowga ilan la yuusufu buu ku cadfan yahe wowgaasaa lagu rafciyey wa haadaakani fuuka waa afkaagii wa hanuunka iyo ceebtaadii ama cawradaadii hanuunka waa kelmad lagaga kinaayoodo wax kastoo saraaxadiisu ayna fiicnayn wa innahu hadda ilaahay laduu cilmin waa mid cilmi iyo aqoon u saaxiiba weeyaan ereyga duu abaan doonayna oo asmaa'ulkhamsa ah waa marfuuc oo waa khabaru inna halkaana awowga labadiisii meelood ayaynu kaga baxnay wa ama alalifu aliftii fa takuunu calaamatan calaamay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon filmusanaa musannaha dhexdiisay ugu noqon iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray musannaha iyo waxa mulxaqa u ah ayuu alifkuna calaamatu rafco noqonayaa isaga laftiisa dhowr madhab baa ku jira carabta qaar baa jira alifunu laazima oo markay rajulaani sheegayaan haddii la rafcinayo jaaa rajulaani bay odhan haddii la nasbinayana ra'aytu rajulaani bay odhan haddii la jerayana marartu birajulaani bay odhan laakiin madhabka mashhuurkiihi waa kan kanaynu naqaanee alifka lagu rafciyo ya'dana lagu nasbiyo ya'dana lagu jero wa ama alalifu alifdii fa takuunu waxay noqoni aliftu calaamatan calaamad lirafci rafcaha ayay u noqon filmusanaa musanaha dhexdiisay ugu noqon iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray naxu qaala rajulaani laba nin baa yidhi oo kaleba weeye rajulaani hadda waa faacil waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa alifka niyaabatan can damma ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi alle agtiisa itnaa cashara shahran waa labiyo toban bilood ithnaa cashara shahran ereyga ithnaa'ihi waa musanaha mulxaqiisii ilxaaqaasina wuxuu xasilaa shardi la'aantii waxaana lagu rafciyey alifka casharo nuunteeduna waxaa la idhaha cashara ismun mubhamun nuzila mansilata nuun walaysat murakabatan limaa qablahaa walaa mudaafatan limaa qablahaa mudaafna uma eh, walaa mudaafan ilayhi limaa qablahaa waxa ka horeeya mudaafun ilayhi uma aha waxa ka horeeyana murakab uma aha musanuhu siduu nuunka u qaadan jiray ayaa isnaanida nuunkii ay qaadan lahayd bay casharadu wakiil ka tahay kolka halkii nuunka ayay casharadani ku jirtaa ilan inaani baa inaa cashara waxa lagu odhan nuunka looga jaraye ilan musanaa waxaa nuunka laga jari jiray markuu mudaafka yahay sow maaha inaani waa inaa cashara markaad tidhaa inaadu ma aha mudaaf ahayn baa nuunkii la jaray casharadana ah ismun mubhamun nuzila mansilata nuun bartii nuunka ayaa casharadani buuxisay waa ismi halkii nuunka fadhiya inna ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi alle agtiisa itnaa cashara shahran waa labiyo toban bilood ifnaadaasaa mulxaqii oo alifka lagu rafciyey fanfajarad waxa soo burqaday minhu xaggiisa waxa ka soo burqatay isnataa casharata caynan labiyo toban ilood nebi muuse dhagixii markuu usha ku dhuftay ayay labiyo toban ilood ka soo boodeen oo qabaa'ilkii reer banu israa'iil tiradooda la eg ile reer banu israa'iil baa ilaa labiyo toban sibti ahaan jiraye fainfajarad minhu isnata casharata caynan isnataadu waxa weeye mulxaqii musanaha waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa alifka waxa loo soo laba celiyey sidaynu ognahay ka hore itnaa cashara iyo alifkaa lagu rafcinayo labbuu ahaa kan dambana itnataa casharabaa itnataa casharata baa la hi waa dhadig dhadig iyo labnimo wa ama nuunu nuuntii wa ama nuunu nuuntii fa takuunu waxay noqoni nuuntu calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon filficli ficilkii dhexdiisay ugu noqon almudaarici ee mudaarica ahaa ida tasala bihi marka uu la xidhiidhsado damiiru tasniyatin damiirka labadu markuu la xidhiidhsado sida ilaahay aayadda qur'aanka ah ku yidhi wanajmu washajaru yasjudaan wanajmu geedka bilaa xididka ah ee dhulka iska dul seexda washajaru iyo geedka gunta adag leh geedka bilaa gunta ah ee dhulka iska dul seexda iyo washajaru geedka gunta leh ee kor isku taaga labaduba yasjudaani way sujuudaanoo ilaahay bay u sujuudaan subxaanahu wa tacaala maxalu shaahidkeennu waa kee wanajmu washajaru yasjudaan yasjudaani baa ficil mudaaricoo marfuuca ah maxaa lagu rafciyey ficilkaa ah? mudaaricee yasjudaani ah hubuutunuun baa lagu rafciyey ilan waa afcaalulkhamsi eh alifulitnayn baana la xidhiidhsatay ow damiiru jamcin damiirka jamcu marka uu la xidhiidhsado naxwo sida aayaddan qur'aanka ah ee kale ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inala hadlaya ayuu inoo nebiyullaahi waxaa hadlayey oo laga warramayaa huud wuxuuna la hadlayey tolkii wuuna canaananayey welibana umuurtanuuna ku canaananayey waa nebi huud ayaa tolkii canaananayey ama qoomkii loo soo diray buu ka hadlayey wuxuu yidhi markuu la hadlayey atabnuuna waa istifaam tawbiikhiya weeye canaan baa ku jirta atabnuuna miyaad dhisanaysiin bikulli riicin waddo kaste miyaad ka dhisanaysiin aayatan calaamad miyaad ka dhisaysiin tacbathuuna idinkoo ciyaaraya wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaysiin masaanica meelo biyaha lagu ururiyo oo ay iskugu tagaan lacallakum takhluduun sidii waxaad ku waaraysiin oo kale huud ayaa tolkii la hadlaya wuxuu la yaabay nimanka haddee sida lagu tilmaamo dhisas aad u waaweyn bay lahaayeen beri dhowayd dayax gacmeed maraykanku leeyahay u diray ayaa sawir dhulka hoostiisa ilaa afartan baac qaadayey ayaa arkay halkan axqaaf ay ku taallaye yaman iyo cumaan u dhaxaysa meelo dhulal la deganaayo dee dhismo iyo waxyaabo badan kadibna waa baadhis bay sameeyeenoo waa bartii ay nimankaasi deganaayeen halkii ay deganaayeen bay ayay calaamadaha ka heleen waa astaamo aad u waaweyn oo runtii lala yaabo culamaa'ul aathaar markay ururiyeen dee malayn maysiin iminka sawir baan hayaa nimankaas ishiisa ishooda mid hadda bal sawirkaa beriga ay leeyihiin waanu helnay aahaartaa waa beri dhawayd weey ama la ururiyo waa beri dhawayd haddana ishiisa waad dhex fadhiisan karaysaa ninkaa haddaad ishiisao qura tidha dhex fadhiisanaya waad dhex fadhiisa inaad dhex fadhiisan karaysaa la moodayaa ishiisa intay laala egaayeen iyo intay isku jireen iyo waa aayad ilaahay aayada qur'aanka ee bikulli riicin halkaa bikulli riicin culimada mufasiriintu laba macno ayay ku kala leeyihiin ereyga riica laba macno ayay ku macneeyaan sidaynu ognahay qola bikulli riicin buur bay ku macneeyaan buurta kolkaa w nebigu wuxuu leeyahay war ma buuraha ayaad aayad ka duldhisanaysiin aayad ayaad ka dul dhisanaysiin idinkoo ciyaaraya oo tale waa maxay buurta ayay guri yaroo aayada aayaddu waxa weeye calaamadda lagu hanuuno ee iminka wadda int meelheblaayo maxaa astaanu ah astaanta ayar baan buurta ka dul duldhisaynaa qofka musaafirkii astaanta ha eegta markaa buuraha ayaad calaamad ka dul dhisaysiin idinkoo ciyaaray oo ciyaartu waa maxay waxay leeyihiin oo culimada buurta ku macnaysay ciyaarta ay ku macneeyeen xidigaha inta badan dee wabinajmi maxay aayaddii qur-aanka ahayd wabinajmi hum yahtaduun xidigal ayaa lagu hanuunaa calaamadaha iyo aayad ahaan waxaa loo qaataa waa xidigaha xidigaha lagu shaqayn jiray oo carabtii hore iyo dadkii horeba xidigaha ayay astaama ka kala dhigan jireen oo xaggay u soconayaan iyo intuu jiri iyo xataa waa beriga iyo fiidku intuu jiri waxaa xidigaha lagu kala shaqayn jiray kolka waxaa jira aayatan tacbauun buurta ayaad meel ka dul dhisateen aayad aad ka dhigateen musaafirku uu ku hanuuno tacbatun waanad ciyaaraysiino dee xidigaa lagu hanuunayaba halkana lagu hanuuni buu ilaahay leeyahay kolka haddii aynu riica aynu ka macnayno buur aayadda ay ka dul dhisteenna musaafirku uu ku hanuunayo saasaa loola yaaban yahay haddaynu nidhaahno bikulli riicin waa dariiqa wadooyinka ayay ka dhisayeen dhismo ay ugu talagaleen dadka maraya inay ku soo hanuunaan ayay ugu talagaleen dee faa'iidana uma lahayno xidigihii ayaa lagu hanuunayay sida aynu ognahay kolkaa tacbasuuntaasina haddii waddo lagu macneeyo waxa weeye dadka musaafirka abaad ah ku ciyaartiin tacbasuun idinkoo ciyaaraya oo dadka musaafirkaa ah ku ciyaaraya bay noqonaysaa atabnuuna miyaad dhisaysiin bikulli riicin buur kasta miyaad ka dul dhisanaysiin aayatan aayad iyo asdaan musaafirku uu ku soo hanuuno tacbathuuna idinkoo ciyaaraya oo dee xidigihii baa lagu hanuuni jire kuwan waxba lagu hanuuni maayo ama atabnuuna miyaad dhisaysiin bikulli riicin waddo kaste miyaad ka dhisanaysiin aayatan aayad miyaad ka dhisanaysiin musaafirku aad leediin aan ku hanuuno tacbathuuna idinkoo ciyaaraya oo ku ciyaaraya dadka meesha maraya wa tatakhiduuna ma waxaad samaysanaysiin masaanica berkado ayaad samaysanaysiin iyo meelo biyaha qabta lacallakum takhluduun sidii waxaad ku waaraysiin oo kale aayaddaa qur'aanka ah tabnuun waa afcaalulkhamse waana marfuuc ama amhilatlkhamse waana marfuuc tabnuun calaamatu rafcuhuna waa hubuutnuun tacbathuun waa calaamad labaad waa ficil labaad oo afcaalulkhamse ah waana marfuuc calaamatu rafcihiisu waa hubuutnuun tatakhiduuna waa ficil saddexaad waana marfuuc calaamatu rafcihiisu waa hubuutu nuun takhluduuna waa ficil afraad waana marfuuc calaamatu rafcihiisu waa hubuutu nuun haddaba dhammaan ficilada hadda aynu ka soo hadalnay iyagoo waawiljamaaca sita ayaa laakiin xarafka koobaaday ka bilowdeen ta' buu ahaayo ya bayna ahayn ya'diibaa haddana la doonaya inuu inoo tusaaleeyo waladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya bilgaybi qaybka iyo waxa ka maqan bacigii iyo nushuurkii iyo qiyaamadii iyo jidkii siraad iyo waxyaabo badanoo qayb ay kaga jiraan bay hadana rumaynayaan waladiina yuminuuna bilgayb kelmadda yuminuuna waa ficil mudaaric oo amhilatu lkhamse ah waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa hubuutu nuun ow damiirulmu'anasati dhadiga damiirkiisa ayaa la xidhiidhsanaya almukhaadabati ee mukhaadabada ah sida atacjabiina miyaad la yaaban tahay ama ma la yaabaysaa min amri illaahi ilaahay amarkiisa inanay ma amarka alla ayaad la yaaban tahay atacjabiina min amri illaah kelmadda tacjabiina ayaynu doonaynaa tacjabiin waa ficil mudaaricoo marfuuca calaamatu rafcuhuna waa hubuutu nuun ilayn wuxuu ka yimid afcaalulkhamse ayuu ka yimide bartaa waxaa inoogu dhammaaday rafcaha calaamaadkiisii iyo waxaa inoo dhammaaday mawaadicdiisii ayaa bartaa inoogu dhammaatay nasbaha ayaa insha allahu tacaala inoogu xigaya nasbahana fatxaha ayaynu raacin doonnaa insha allah welinasbi nasbihii ayuu u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood nasbuhu shan calaamo ayuu leeyahay culimo alfatxatu waa fatxihii wahiya alaslu iyadaana asala walalifu iyo aliftii walkas aliftu fatxaday ka dhalataa waalkasratu iyo kasrihii walyaau iyo ya'dii wa xadfu nuuni iyo nuunka la xadfayo ee xadfu nuunka la odhanayo wa hiya intan dambe naa'ibatun waxay wakiil ka yihiin can ilfatxati fatxaha haddaba calaamaadkan waa xaraf iyo xarakaa loo qaybiyaa laba unbaa xarako ah fatxaha iyo kasraha unbaa xarako ah saddexda kale alifka iyo ya-da iyo xadfunuunka xadfunuunkana mulxaq baa looga dhigaa sidaynu ognahay xarafka mulxaq looga dhigaa sida xadfu xarfulcillahaba mulxaq looga dhigo xagga xarakada waxaynu doonaynaa markaa bal hadda u fiirsada fatxihii waa asal afarta kalena waa farac nasbuhu koob iyo tobankii uu rafcuhu gelayey unbuu gelayaa sideeddii ismi daahir iyo saddexdii ficil mudaaric koob iyo tobankii unbuu gelaya waa mushtarag shantiisan calaamadood waxaad ogaataa inta xarakadii ihi waxay qaybsanayaan intii ay damadu degaysay damadu imisay degaysay toddoba saw damadu ma degaynin fatxaha iyo kasruhu nasbaha markay joogaan toddobay isla degayaan waayo fatxuhu lix buu degi lix ayuu degi sheekhu saddex buu odhan doonaayo saddexdii min labalabada ahaa ma garanaysiin labadii mufrad iyo labadii jamcu tagsiir iyo labadii ficul mudaaric egsow lix maaha ama saddex ma aha intaa fatxaa degi doonta xabadii xabadda un ahayd maxay ahayd markii rafcahaan maraynay jamac mu'anasu saalimna kasraa degi doona waxaa la yidhaahdaa asalba almucrab bilxarakaat waa intay dama degtaa loo yaqaanaa intay dama degto ayaa mucrab bilxarakaat loo yaqaanaa waxa kalena mucrab bilxuruuf baa la yidhahdaa weli nasbi nasbihii ayuu u khamsu calaamaatin shan calaamadood alfatxatu fatxo ayaa u sugnaatay wahiya alaslu iyada ayaa asal ah walalifu alif baa u sugnaatay waalkasratu kasro ayaa u sugnaatay walyaau ya ayaa u sugnaatay wa xadfunuuni xadfunuun baa u sugnaatay wahiya naa'ibatun waxay wakiil ka tahay can alfadxati fadxihii fa ama alfadxatu fadxadu fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamo linasbi nasbaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood ayayna ugu noqon saddex meelood ayay fadxuhu degi doontaa waana li halkaynu ka dhigaynay waa filismi lmufrad ismiga mufradka ah munsarifan kaana ha ahaada ka munsarifkaee tanwiinta qaata ow hayra munsarifin ama ka aan munsarifka ahaynan tanwiinta qaadan wataqu llaha ilaahay ka baqa oo kaleba weeyi hadda itaqu llaha markaad aragto waa saddex kelmadood waa ficil iyo faacil iyo mafcuul weeyi ficilku itaqu qaafkuu ku joogaa faacilkuna waawuljamaacada weeyi waa damiir mutasiloo fii maxalli rafcina allahana waa mafcuulun bihigii weeyi horta mafcuulku muxuu ahaan jiray mafcuulku muxuu ahaan jiray culimo ka wax lagu sameeyo sow maaha okay nuxaaddu waxay mafcuul ku tilmaameen waa ka wax lagu sameeyo soo caynkaa maaha nin baa lagu yidhi wataquu llaha allaha icraab baa lagu yidhi aayadan allaha icraaba markuusu yidhi allahu faacilun waman yaqul mafcuulun bihi fahuwa kaafir buu yidhi <laughs> subxaan allah ilaahay isagunbaa faacilo buu yidhi oo wax sameeya cidda tidha ilaahay baa wax lagu sameeyey adeerkaasi mooyaan buu yidhi kolkaa wattaqullaaha eeg nuxaaddu waxay mafcuulka u yaqaaniin ayuu maanta meeshiisii inoo dhacay allaha laakiin ilaahay xaqiiqa ahaan wax loogu samaynayaa ma aha xaqiiqa ahaan waxbaa lagu samayn karayaa ma aha wtaqu llaha allah hadda mafcuulun bihinimay icraaban tahay waxaa la yidhaha allah wasmullahi اlkariim mansuubun calى tacdiim liana smahu muhaabun kama ana daatahu muhaabatun suluukan maslaka اladab lakin yajuuzu fi maqaami tacliim an yucraba ka saa'ir اlmucrabaat hada allaha mafcuul bihi mansuub wa calaamat nasbihi fadxa daahira wawahabnaa allaha waa mufrad munsarif oo fadxadii wataa wawahabnaa waanu u hibaynay lahu isaga isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wa yacquuba yacquubna waanu u hibaynay isxaaqa iyo yacquuba mayna laba mufrad oo kayru munsarif ahayn labadaba waxaa lagu nasbiyey fadxada ah wa id markii ka sheekee waacadnaa anu u yaboohnay muusa muuse anu ereyga ama aanu la ballannay wa id waacadnaa muusaa muuse markaannu la ballannay bal hadda ka sheekee waxaan doonayaa ereyga muusaa waa mafcuul weeyi waana maa laa yansarif fatxadiisiina way qadaran tahay wa fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirka dhexdiisay noqon munsarifan kaana ha ahaada munsarif ow hayra munsarifin ama ha ahaada hayru munsarif sida aayadda qur'aanka ah wa tara aljibaala taxsabuhaa maawatara jibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaab nin mufti horeoo masar ka ahaan jiray baa aayaddaa si khaldan ku macneeyey maogtiin si khaldan buu ku macneeyey wuxuu mooday wadaadkaasi wuxuu u fahmay uun inay watareel dhulkaa cararayuun buu yidhi dhulku wuu cararayaayo cararkan uu cararayo ilaahay baaba qur'aanka ku sheegay watara aljibaala buuraha waad arkaysaa buu yidhi taxsabuhaa jaamida inay taagan tahay baad moodaysaa wahiya tamuru mara saxaab sida daruurtayna u yaacayaan buurahani war ilaahay baa qur-aanka ku sheegay buui buuruhu inay yaacayaane buuraha iyo dhulka iyo guryaha iyo waxaan way wada yaacayaano qur'aanka inoogu sheegan tahay buu yidhi wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamida wahiya weeye aayadda meeshii aan loo meel aan loo deliishanaynin in loo deliishada maaha aayaddu qiyaamaday ka warramaysaa waa qiyaamada sida uu noqon doono markay qiyaamadu dhacayso ayaa laga warbixinaya waa xilligaa laakiin hadda ha odhanin hadda ha odhanin waaan waxaan ku tadbiiqinaya buurahana wada yaacaya ama guryahana sida daruuraha u wada yaacaya ha odhanin wataraljibaala waad arkaysaa buurihii away jamcu tagsiirka munsarifkiihi wataraljibaala aljibaala waa jamcu tagsiir munsarifa fatxadiisiina wataa way ka daahirtay wataraljibaala wacadakum ullah alle wuxuu idiin yaboohay maqaanimo qaniimooyin buu idiin yaboohay wacadda waa ficilkii koobaad waa ficilkii maadi kumtuna waa mafcuulkii koobaad allaahuna waa faacilkii maqaanimo waa mafcuulkii labaad haddaba ereygaa maqaanima ah waa jamcu tagsiir khayru munsarif oo fadxadii baa ka daahirtay hadday ku qadaran tahayna wa ankixuu u guuriya alayaama hablaha alayaama hablaha ayaamaaga la yidhaha reeraha lahayn hablaha bilaanreeraha ah u guuriya eeg alayaama waa jamcu ayimin ayimkana waxaa loo yaqaanaa allatii laa zawja lahaa gabadha aan reerka lahayn ayaa la yidhaahdaa bikran kaanat am hayiban gabadhaasi ha ahaata inan bikaara ah ama ha ahaata inan carmalo oo reer uu ka dumay ama laga dhintay ha noqoto wa ankixuu u guuriya alayaama jamcu tagsiirka hayru munsarifkiihi waa alayaama ereyga alayaama waa jamcu tagsiir hayru munsarifah waa kelmada oo kelmadaha ugu iclaalka adag bay ku jirtaa shan iclaal shan iclaal baa kelmada ku jira marka alayaamaa la doonaya waayo arday baa i kara jamcu tagsiirkan maxaa khayru munsarif ka dhigay ilan jamcu tagsiirka khayru munsarifka ah waxaynu ogeyn ama alifu ta'niis buu qaadan jiray sida culamaaa jamcu tagsiir markuu khayru munsarif noqonayo alifu ta'niis buu qaadan sida culamaaa ama wuxuu noqonayaa labadii siiqo ee caanka ahaa mafaacile iyo mafaaciile ayuu ku iman haddaba saddexdii waa tee baad odhan kartaa alayaama kolka iclaal baa ku jira culimo oo iclaalka ku jira aawadii ayaa hadda aan inoo saamaxayn ilaa in sarfi aragno iclaalka ku jira aad waxba ku fogaan mayno wa fi lficli lmudaaric ficilka mudaaric dhexdiisa ayay noqon idaa dakhala calayhi marka uu dusha ka galo naasibun mid nasbiyaa markuu dusha ka galo oo walam yatasil biaakhirihi xagga dambe uuna kala xidhiidhsan shayun shayna una xagga dambe kala xidhiidhsan ficilka mudaaric haddii wax nasbiyaa dusha ka galo shayna una la xidhiidhsan shayga aan diidannahay waan soo macnaynay waxaynu nidhi waxaa icraabkiisa rara oo waawuljamaaco iyo alifulinayn iyo yaa umanasat almukhaadaba ah iyo waxa binihiisa waajibiya oo nuunu niswo iyo nuunu tawkiid ah ayaa la diidan yahay naxw lan yanaala allaaha ilaahay gaadhi maayaan luxuumuhaa hilibyu hilibku ilaahay gaadi maayo walaa dimaa'uhaa iyo dhiiggeegu toona luxuumuhaa hilibkeega iyo dhiiggeegu toona gaadhi maayaan waxaan doonaynaa maxalu shaahidkeennu waa lan yanaala laaha yanaala waa ficil mudaaricoo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fatxahaa wa ama alalifu aliftii fa takuunu calaamatan calaamay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon filasmaa'i asmaadii bay ugu noqoni asitati ee lixda ahayd alifku asmaaulkhamsaha ama asmaau sitaha oo qura ayuu calaamatu nasbo noqonayaa naxwu maa kaana muxammadu nebi maxamed ma aha abaa axadin axad aabbihii oo min rijaalikum raggiinnan ka mid ah nebi maxamed axad raggiinnana aabba uma aha waxaan doonayaa ereyga abaa axadin waa khabaru kaana waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa alifkaa abaa axadin min rijaalikum wanaxfadu waanu ilaalini akhaana walaalkayo ayaanu ilaalin maxalu shaahidkeennu waa ereyga akhaanaa waa mafcuulun bihi mansuubo alifkaa lagu nasbiyey wa ra'aytu waxaan arkay xamaaki baan arkay inanay dumaashigaah wahanaaka warniyaho ceebtaadiina waan arkay an kaana inuu ahaaday daa maalin qof maal u saaxiiba miyuu sidaa u yeelay an kaana daa maalin ereyga daa maalin daadaasi waa ismi asmaa'ulkhamsaa oo mansuuba waxaana lagu nasbiyey alifka ayaa lagu nasbiyey wa ama alkasratu kasradii fatakuunu waxay noqonaysaa calaamatan calaamo linasbi nasbaha ayay u noqon fii jamci lmu'anaf asaalim jamac mu'anafu saalim dhexdiisa iyo wamaa xumila calayhi ka lagu xambaaray kasraha markaan doonayno culima jamaca mu'anahu saalim ayuu kasruhu calaamad u noqon doonaa in sha allahu tacaala wa fii jamci lmu'anaf asaalim iyo wamaa xumila calayhi sida khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaadka in sha allah waa amal kasratuda ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam su-aaluhu maanta way inoo joogi doonaan shanta toban daqiiqo ka hor inaan qaadanno ayaan doonayey laakiin su-aashan ardaygu i weydiiyey ayaan la eegayaa ardayga soo qoray wuxuu soo qoray latarawunna aljaxiim uma latarawunnahaa iyo latus'alunna ya axmed baah sheekh axmed maxaan aragnaa latarawunna aljaxiim nuunu tawkiidka haye waxaan isku ogayn baa tidhi ficilkiisa hee in fatxa lagu bineeyo nuunu tawkiidka waxa fatxa lagu bineeyaa baynu nidhi markay mubaashir tahay shardigaa ma xasuusataa latublawunna maxaynu nidhi latublawunna wow baa kal dee latarawunna muuna wowga laftiisii uun ahayn waa mucrab hadda ficilkani latarawunna markaad leeda waa mucrab dhammaan waa wada mucrab sababtuu mucrab u yahayna wowgu mararka qaar wuu qadarnaadaa baynu lahayn oo walatasmacunna iminka latus'alunna markaad leeda waa latasmacunadii shalay aan idiin tusaaleeyey oo kaluun wow qadaran baa kala faslinaya latarawunna iyo labada latarawunnana wowgii wuuba muuqdaa kala faslinayey kolkaa ficiladani dhammaan mebni ma aha faasil baa jiroo nuuntaan mubaashir ahayn waa mafhuum baan u malaynaya shukran jaziilan in sha allah halkaa hainoogu jooga maanta